بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشافعي رحمه الله تعالى الصداق هذه تني أحكام الصداق ومهرك أحكام تيسي halkan sheekha raximahullahu tacaala wuxuu uga hadli meherka iyo axkaamta uu iska leeyahay meherku waa xaq haweeney ay iska leedahay bacda nikaax markiiba nikaax saxiixa gabadha uu ku dhaco meherku waa xuquuq gabadhu ay yeelanayso ilaahayna jalla jalaaluhu wuxuu amray meherka haweenka in la siiyo oo ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay waaatu nisaaءa saduqaatihinna nexla fain dibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mari'a ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay waaatu nisaaءa saduqaatihinna nexla haweenka meheradooda ay xaqa u leeyihiin siiya fain dibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mari'a haddii ayagu ay idin siiyaan oo naftoodoo tiiba iyadoon la ijbaarin oon la khasbin ay idin siiyaan fakuluuhu cuna hanii'an mari'an isagoo caafimaad qaba meherkii cuna haddii iyagu ikhtiyaarkooda iyagoon la khasbin ay idin siiyaan waxaa ku yimid xadiis dabaraani ee nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam laga wariyey ayumaa rajulin taزawaja اmraأa calىa maa qala min almahri aw kahura nabigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi nin kastoo haweeney guursada calaa maa qalla min almahri aw kahura meher yar ama fara badan haweeneyda ku guursada laysa fii nafsihi an yu-addiya ilayha xaqaha oo isagana naftiisa aysan ku jirin inuu gabadha xaqeedii uu siiyo laqiya allaha yowma alqiyaamati wa huwa zaanib maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu la kulmaa isagoo zaaniya uu yihi nabigeenu salى اllahu عalيه wasalam ayumaa rajulin tasawaja imra'ata calىa maa qala min almahri aw kahur nin kastoo haweeney guursada mahar yar ama mahar fara badan ku guursada laysa fii nafsihi an yu-addiya ilayha xaqahaa nafsadiisana aysan ku jirin inuu gabadha xaqeediiyo meherkii uu siiyo laqiya allaha yowma alqiyaamati wa huwa zaani maalinta qiyaamaha isagoo zaani ah oo ilaahay la kulmiyuu yihi nabigeenu sala allahu calayh wasalam marka waxa weeye xuquuqda meherku khatarteeday leedahay haddii haweenka laga nusqaamiyo ama laga dulmiyo ama laga meermeeriyo amaba aan la siininba waxa weeye ilaahay qofku wuxuu la kulmay isagoo dembigii zaani isagoo wata oo kale asadaaqu sadaaqu luqatan min luqatin xagga luqada maa shaygii weeye shaygaasoo wajaba waajibay binikaaxin bisababi nikaaxin nikaax sharci ah sababtiisa wixii ku waajibay ayaa luqa ahaan la yidhaah sadaaq wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maa shay weeye shaygaasoo wajaba waajibay binikaaxin sharciyin bisababi nikaaxin sharciyin nikaax sharciya sababtiisii ku waajibay ow amase nikaax sharciya kuma waajibine wad-in isticmaal ku waajibay oo haweeneygii layska isticmaalay fii shubha shubha loogu isticmaalo waa lagu khaldanmay sheekhu wuxuu ku leeyahay meherka xagga sharciga waxaa la yidhaha maa wajaba binikaax nikaax sharci waa wixii ku waajibay nikaax sharci ah gabadhan marba haddii nikaax sharciya uu ku dhaco oo nikaax sharciya aad ku nikaaxsatid meheraa waajib kugu ah xataa haddaadan taaban nisfulmehriyaa lagaa qaaday haddaadan isticmaalinoo far aadan saarin meherka niskiisi ayaa laga qaadaya oo adigoon taaban haddii aad kala tagtaan meherka niskiisi yaa kugu waajibay haddii markaad taabato ood isticmaashay kabacdi aada furtana waa kul اmahri mahrka kulligiis ayaa kugu waajibay ow amase wadin bisababi waطin ama isticmaalka sababtiisii ku waajibay oo wadiga maxaa loola jeedaa yani nikaax sharciya ma jiro haweenaydii u isticmaalay muxuu ku isticmaalay shubha nikaaxu shubha nikaaxu shubha maxaa loola jeeda waa nikaaxan sharci ahayn laakiin qofka uu ku khaldamo maxaa ka mid a ah? maalan yani gabadhan oo kale wuxuu u malaynayey inay ciddadii u dhammaatay ciddadii inay u dhammaatay wuxuu u malaynayey inay ciddadii u dhammatay ilaa ciddayba ku jirtaaba ciddo ayayba ku jirtaaba haweeney marka ciddo ku jirta ayuu nikaaxsaday nikaaxaasi ma ansaxayo haweeney marka ciddo ku jirta hadduu nikaaxsado nikaaxuna uusan ansaxaynin oo haweeneydii sidaa uu u isticmaalay isticmaalaa dhacay nikaaxuna waxa weye nikaax jira ma ah waa shubhu ku isticmaalay maxaa ku waajibaya ninka mahrulmathal nikaaxu shubah sidiisaba qofkii haweeney ku isticmaala waxaa ku waajibaya mahrulmaal mahrulmaal maxaa loola jeedaa yani ujeeddada laga leeyahay gabadhan gabdhaha iyada la midka ah walaalaheed iyo eedayaalkeed iyo gabdhaha iyada la midkaa ah, meherka ay qaataan oo la siiyaa meherkaasoo kale xaq u leedahay haddii nikaaxan sharcigan laakiin lagu khaldanmay haweeneydii lagu isticmaalay maharay leedahay mahrulmaal ow amase tafwiiti budcin ama budci tejisiintiisa ka waajibay budcii oo la tejisiiyey oo ninkii budcigii la dhaafiyey qahran min qahrin si qasabana laga tejisiiyey oo laga baajiyey budcigii waxyaalaha kale sababka saddexaad ee meherku uu ku waajibaya waxaa weeye ninkan haweeneydii yacni sharciyan ilaahay uu baneeyey inuu isticmaalo budcigeeda budciga waxaa loola jeeda yani inuu wadiyo isticmaalo isticmaalkii sharcigu uu u baneeyey haweenayda inuu isticmaalo qofaa dhaafiyey qudciga haweeneydii qofaa dhaafiyey oo qasab ku dhaafiyey waxay culimmada fuqahadu ay ku miihaaliyaan oo ay ku tusaaleeyaan tusaale ahaan ninaa wuxuu qabay haweeney weyn iyo gabar yaroo markaa lagu nikaaxiyo la yidhi ha kuu korto gabaran ha kuu kortaa layidhi gabar guur iyo gaartay maa gabar yaroo waxaa weeye naasa nuuga uu suganaaho laleeya ha kuu korto waana lagu nikaaxiye lah gabarnaas inugaa lagu nikaaxiyo laydhaha kuu korto haweenaydii weyneedaa soo qabatay oo gabadhii nuujisay gabadha yaraadu ninka la dhahaya kuu korto maxayba u koriyey tiri tan tanigaysan igu korinay tiri waa nuujisay hooyay u noqoto shan mar hadday nuujiso khamsa radacaad hadday nuujiso hooyay u noqon fa saarad uman laha sidii hooyo ay ugu noqotay haddee haddii sidii ay hooyo u noqotay ninkii gabadhan yartaa horta waa ka fasakmay nikaaxeedi nikaa halkaasuu ku baaba midda sakiirada ah sababta u fasakhayana waxa weeye caanahan ay nuujisay yaa irmaaneeyey isagaa iska leh fasaara aban lahaa islaantiisi yartaa marka muxuu u noqday aburadac aabbihii nuugmada nikaaxii marka halkaasuu ku burburay haweeneydii sakiiradii tii iyadana sidaas oo kale ah yacni kabiiradii iyaduna nikaaxeedi wuu fasakday tii weyneed iyaduna axbaajii isdhehaysa teedii ayadana ibr noqo nikaaxeedi nikaaxeedii ayadana ibr noqotay lannahaa saara uma zawjatihi maxay noqotay zawjadiisii gabar zawjo u ahaan jirtay ay hooyo u noqotay marka bisway nikaax ma jiro zawjada hooyadeed marba hadday noqotay sidaasay iyaduna nikaaxeedii uu ku fasakday gabadhan marka masalada waxaa looga hadlayo waxaa weeye gabadhan sakiirada ah miyaa nikaaxeedii ka baabi'iyey sagiirada nikaaxeediyaa sabab u ah inuu burburo waxaa sabab u ahaa middan kabiirada ahee wey kabiiradii marka maxaa laga rabaa inay bixiso meherka nisfulmahri ilaa iyadaa meesha ka baabaysa budcigii uu isticmaali lahaa gabadho hadday weynaato budcigeeda uu isticmaali lahaa budci markay isticmaalaya nikaaxi iyadaa baabi'isa nikaax hadday baabi'iso marka maxaa laga dooni nisfulmahri laba qabla dukuul qabla dukuul marka sheekhu wuxuu ku leeyahay meherku saddexdaas sababuu ku waajiba binikaaxin sharciyin oo wad'in fii shubha nikaaxu shubha uu ku wadiyey ow tafwiidi budcin qahran ama haweeney oo nikaaxeedii laga fasakho oo qahrin looga fasakho saddexdaas sabab mid ka miduu ku waajibaa meherku daabidu sadaaqi haadaa midkani daabidu sadaaqi waa meherka midkii soo koobay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo meherkii oo lasoo koobo yani meherkii hadii la yidhah maxaa meher noqon kara hala tiriyo ashyaada meher noqon karta hala tiriyo haddii la yidhah lama tirin karo laakiin culimmada fuqahadu waxay u sameeyeen daabit waxaad ku fahmi karta oo kuusoo koobaya daabidu sadaaqi meherka midka soo koobaya kullu maa shay kasta shaygaasoo saxa ansaxay kownuhu shayga ahaanshadiisu ansaxay mabiican wax la kala iibsan karo inuu ahaaday ansaxay sawaa sawaaءun waxaa siban kaana shaygu ciwadan ciwadkii oo lacagtii ahaaya ow mucawadan ama midkii la kala bedel qaadanayo badeecadii ahaaya saxa waxaa ansaxaya kownuhu shaygaas kasta oo beecba uu ku ansaxayo ahaanshadiisoo sadaaqan mahar uu noqdo waa ansixi wax walba oo beeciisu ansaxayo meher gabadha waa looga dhigi karaa wamaa shaygii laa yasixu aanan sixaynin an yakuuna mabiican wixii aan ansixaynin in la kala iibsadoo beeciisa uusan ansixaynna falaa yasixu sadaaqan asaguna meher uma ansaxayo saasaa kuusoo koobi karta intii la dhihi lahaa hebel hebel hebel hebelaa meher noqon kara qalinaa noqon kara kitaabaa noqon kara boqol dollar afraadda lama koobi karo afraadda meher noqon karta lama koobi karo laakiin culimmada fuqahada waxay u sameeyeen macno kooban ood ku fahmi kartid macnaha kooban muxuu yahay kulu maa saxa kownuhu mabiican saxa kownuhu sadaaqan wax walba oo noqon kara mabiic oo beeciisuba uu ansaxayo gabadha meher waa looga dhigi karaa wax walbaoo beeciisu ansaxayo daabidu sadaaqi meherka midka kuu soo koobaya kulu maa shay kasta shaygaasoo saxa ansaxay kownuhu shayga ahaanshadiisu ansaxay mabiican inuu ahaado ansaxay shay in la kala iibsado uu ahaado ansaxay sawaa waxaa siman kaana mabiica shayga la kala iibsanayo ciwadan ciwadkii oo lacagtii ahaaya ow mucawadan ama kii la kala bedel qaadanayo badeecadii ahaaya saxa waxaa ansaxaya kownuhu shaygaas ahaanshadiisao sadaaqan mahar uu noqdo ayaa ansaxay wamaa ayladii laa yasixu an yakuuna mabiican wixii aan ansaxaynin in la kala iibsadana falaa yasixu an yakuuna sadaaqan ma ansaxayo inuu mahar noqdo taasaa kusoo koobay kule wax walba oo la kala iibsan karo gabadhii meher waa looga dhigi kara maxaa soo gelaya lacagihii noocay doonaan lacagu ha noqdaan gabadhii meher waa looga dhigi karaa waxaa ka mid ah kutubtan la akhrisanayo kitaabkii saxiixu lbukhaari kitaab minhaaja kitaabkii qur'aanka ahaa waxaa gelaya boos gabadhii lagu qoro oo boos meher looga dhigo maro dharka la kala iibsan wax walba oo beeciisuba ansaxayo waa sidaas oo kale laakiin maxaa shardi ah waxaa shardi ah shaygaas in laga dhigo mucayan shuruudda meherka waxaa ka mid a ah an laa yakuuna majhuulan waa inaan laga dhigin wax majhuula oo hadhow yani wax lagu jahwareero waa inaan laga dhigin tusaale ahaan markii gabadha la yidhaaho meherkaagii meherkaygii haddii tiraa waxaan ka dhigtay kitaab qur'aan ah kitaabkii qur'aankaa isku qiimo ma ahan isku qiimo ma ahan midaa hal dollar jooga midaa laba dollar jooga midaa ka badan jooga waxaa shardiga haweenaydu markay leedahay kitaab qur-aan meherkeygu yahay inay caddayso kitaab qur-aan oo noocaasi noocaas noocaasi noocaas oo dabcadiisu sidaas tahay oo riwaayadiisu sidaas ay tahay oo qiimihiisu intaas uu joogo waa inay mucayan ka dhigto leannu haddii meherku uu noqdo majhuul ma ansaxayo mehernimo uma ansaxayo sidaasoo kale dahabkana waa sidoo kale waxyaala hadda loo badan yahay haweeneydu waxaa ka mid ah haweenku inay dahab ka dhigtaan waa u badan yihiin meherka hadday tiri aniga meherkaygu waa labaatan garaan ama waa soddon garaanoo dahaba ma ansaxayo waa majhuul leannu dahabku anwaac badan uu leeyahay waana kala lacag badan yahay waana ka qano badan yahay waa nooc jahaala ku jirta jahliyaa ku jira waa in la caddeeyo dahabka sheekhu marka meesha jooga waa inuu yidhaaho gabadha nikaaxinaya war bahalkani waa kala lacag badan yahay anwaac fara badanuna u qaybsamaa ma kii miya ma midkan maaragtaahay dubay miya ma midkan africa xaggiisa laga keenaa anwaac wey maarka kala lacag badya waa inaad marka tiraahid gabadha markaad nikaaxinaysid nooceed ula jeedaa soddonka garaan ee dahabka maadaama u kala qiimo badan yahay laakiin dahab uun gabadha haddii laysaga nikaaxiyo labaatan garaan oo dahaba ama soddon dahab haddii lagu nikaaxiyo meherkii muxuu noqonaa majhuul horta nikaaxi waa iska ansixi ilaa nikaaxa sidiisaba meherka in la sheego waa sunno waajib ma aha nikaax waa ansixi laakiin meherkan la sheegayoo dahabkan noociisa aan la caddayn ma ansaxayo hadhow waa in loo guuro mahrulmaal maadaama majuul lagu nikaaxiyey gabadhii wax majuula lagu nikaaxiyey hadhow waxay yeelana mahrulmaal yani mahrulmaal waxaa loola jeedaa gabdhaha iyada lamidka ah wixii uu nikaax looga dhigo oo meher looga dhigo ayaa hadhow meher looga marka shuruudihiisa waxaa ka mid a in uu noqdo shay mucayana macluum ah ee la og waa in jahaalada laga saaro alwaliimatu haadihi tani axkaamu lwaliimati waa weliimada axkaamteedii halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu rabaa inuu ka guda galo weliimada iyo axkaamta ay iska leedahay alweliimatu weliimadu luqatan min luqatin xagga luqada mushtaqatun waxaa laga soo qaatay min alwalmi walmiyaa laga keenay wa huwa walmiguna alijtimaacu kulan welmi ayaa laga soo qaatay welmiga macnihiisuna waa in dadku meel ay ku kulmaan meel inay dadku ku kulmaan oo isugu yimaadaan wa sharcan min sharcin xagga sharcigana weliimadu hiya weliimadu ismun waa magac magacaasoo likulli dacwatin yeerid kasta u sugnaatay wax walboo laysugu yeerayo awelima layidhi aw amase dacaamin ama dacaam laysugu yeerayo u sugnaatay dacaamkaasoo yutakhadu la sameeyo lixaadisi suruurin lixaadisi suruurin faraxa soo darintiisa dartiis loo sameeyey aw gayrihi gayri xaadidi suruur ama farax soo dariyey gayrkii loo samaynayo sheekhu wuxuu ku yihi xagga sharciga weliba waxaa la yidhaha ismun likulli dacwat waa magac usugnaaday sugnaaday u yeerid kasta wax walboo laysugu yeero ow amase u yeerid kasta maahane dacaami oo in lagu khaas yeelo cunto laysugu yeero cunto laysugu yeerana welimo waa la dacaamkaasoo yutakhadu la samaynayo lixaadisi suruurin liajli xaadisi suruur farax soo dariyey dartiis loo samaynayo oo maxaa ka mid a dacaamka loo samaynayo xaadisi suruur waxaa ka mid a aلطacaamu aladii yutakhadu liأjli suruuri biالnikaax waxaa ka mid a welimada iyo cuntada loo samaynayo farxadda nikaaxa lagu faraxsan yahay taasaa ka mid a welimada ow amase gayrihi gayri suruur ama farxa keyrkiis tacaamka loo samaynayo maxaa ka mid a ah? yani cuntada la samaynayo bacda almowt qofka markuu geeriyoodo kabacdi sadaqada loo bixinayo tacziyada ayaa ka mid a ah. waa weliima weliima sideeda waxaa la yidhaha waa maa yutakhadu lixaaditثi suruuri aw gayri waa cunto loo sameeyo farxad ama murugo ama murugo qofkii geeriya adhag ku gashay sadaqu bixina geeri ayaa gashay meydkii wax sadaqayna maxaa la yidhaha xaadiثu xusni murug soo darisay loo samaynayo walaa-inta marka culimmada fuqahada waxay leeyihiin welimooyinku way fara badan yihiin culimmada fuqahada qaarkood toban iyo ka badan ayay qaarkood gaarsiiyeen waxaa ka mid ah weliimatu nikaax waana midda maqsuudka sheekhu halkan uu uga hadlayo welimo khusaysa nikaax qofkii farxad iyo nikaax iyo waxbaa ku soo dariyey oo uu ku faraxsan yahay nabigeena salى اllahu عalيه wasalam wuxuu suneeyey in la weliimeeyo marba haddii nikaaxu uu dhaco wuxuu suneeyey nabigeenu salى اllahu عalيه wasalam welimo in la sameeyo welimatu nikaaxa la waxaa kaloo ka mida welimada nooc la yidhaaho weliimatu اlkhitaan weliimatu alkhitaan oo caruurta marka la gudayo in ayagana loo duceeyo oo welimo loo sameeyo waxaa kaloo ka mida weliimatu اlbinaa guri markaad dhisato waa farxad wey guri markaad dhisato guriga inaad u duceyso weliimatu lbinaa waxay kale ku magacaabaan wakiira weliimatulwakiirana waa lagu magacaaba guryaha marka la dhisto in loo duceeyo wakiira la waxaa kaloo ka mida ah welimo la yihaaho welimatu naqiica welimada naqiicadu qofku markuu safarka ilaahay subxaanahu watacaala iyo dhibaatada safarka ilaahay uu ka soo badbaadiyo oo ilaahay uu gurigiisa kusoo nabad celiyo waxaa sunnaa inuu duco welimo ah uu sameeyo welimadaasna waxaa la yidhaha welimatu naqiica welimatu annaqiica ayaa la yidhaha waxaa kaloo ka mid a welimada la yidhaha weliimat اlxudaaq weliimat اlxudaaq waa welimada la sameynayo caruurta markii qur-aanka ay dhammeeyaan qur-aanka markay dhammeeyaan oo qur-aanka ay xifdiyaan farxaddaas weyn oo ilaahay qoyskii uu siiyey waa inay welimo caruurka u sameeyaan welimadaas waxaa lagu magacaabaa weliimat اlxudaaq weliimatu alxudaaq waxaa kaloo ka mid ah weliimat اlwilaada haweeneydu markay caruur ay kuu dhasho waa loo duceeyaa caruurka waxaa la yidhaha weliimat اlcaqiiqa waqlala la yidhaha weliimatu alcaqiiqa waxaa kaloo ka mid a weliimada noocaas oo kalea naqiica marka naqiica waan soo marnay naqiica waan soo sheegnay waa weliimada markii safarka aad ka soo laabato aad samaynaysay intaasoo weliimooyin ah dhammaantood sunno weeye oo culimmadu marka ay joogaan kitaabu nikaax ayay weliimooyinkaas ku soo hadal qaadaan oo ay sheegaan xukmu lweliimati haadaa kani xukmulweliimati waa weliimada xukunkeedii halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli weliimadan oo hadda yacni baabkan munaasib u ah oo weliimatu nikaaxa xukunkeedu muxuu yahay xukmulweliimati weliimadan weliimatu nikaaxa xukunkeedu annadbu waa sunnaw waa sunna qofkan ninka marba haddii gabar lagu nikaaxiyo nikaaxii markuu dhaco inuu farxaddaas ilaahay subxaanahu watacaala uu gaarsiiyey inuu welimo sameeyo oo qoyskan cusub ha la iigu duceeyo uu yidhaaho nabigeennaa sunneeyey sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam cabdiraxmaan ibnu cawf markuu guursaday rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam awlim walow bishaatin awlim cabdiraxmaanoo welimo samee walow bishaatin neef aryaba allah ka dhigay wax uun samee oo duco sameeyuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam xukmu اlijaabati haadaa midkani xukmu اlijaaba ajiibidda xukunkeedii weye ilaa weliimati اlcursi arooska welimadiisii la ajiibayo xukunkiisii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadli welimada arooska haddii lagaaga yeero inaad aadid oo dacwada aada ajiibtid maxaa diintu ay ka qabtaa dacwada inaad ajiibtid oo welimada arooska aad aadid ma sunna mise waa waajib mise waa wax iska jaa-is iska bannaan xukmu lijaabati ajiibidda xukunkeedii ilaa welimat alcursi welimada arooska in la ajiiboo la aado markii lagaaga yeero alwujuubu waa waajib waajibkaasoo alcayniyu ee si gaara loo nisbeeyey qof walba oo looga yeero sideeda gaarkaa ah waajib ugu yahay marba haddii tahay welimadu welimo aroos loo ducaynayo hadday tahay haddii lagaaga yeero la yidhaaho noo imaad nugugu yidhaaho inaad aado waa waajib cayni ah bishuruudin shuruud ayayna ku waajibtaa aadiddaas welimada arooska la aadayo shuruuddaasoo kahiiratin ee fara badan minhaa shuruuddaas waxaa ka mid a ah islaamu daaci qofka kuu yeeraya islaamnimadiisa maxaa kaloo horta shardiga ah, qofka arooska dhiganaya kuu yeeraya waa inuu qof muslima yahay hadduu qof gaala yahay aroos dhiganaya dee waxba ma ajiibaysa waaba kaafir waalmadcuwi wa islaami almadcuwi qofka loo yeerayo islaamnimadiisana waa shardi hadduu gaal yahay gaal maxaaba ku waajibaya gaal haddii loo yeero maxaaba ku waajibayo gaalka wa cumuumu dacwati yeeridda caamnimadeediina waa shardi yeeridda caamnimadeedana waa shardi yeeridda waa inay tahay yeerid caam ah yacni laa yukhasu biha alaqniyaa waa inaan dadka lacagta leh aan lagu khaas yeelin dadka magaalada wejiga kule leh ama dadka hantiilayaasha waa inaan lagu khaas yeelin haddii dadkan tiilayaasha lagu khaas yeelo oo la yidhah dadka aqniyada unbaa arooskan ka soo qeyb gelaya oo dadkaa kaliya loo yeero adigoon aqniyadii ka mid ahayna si gaara lagugu yeero waaba karaahiyo inaad ajiibto karaahiyo wey marba haddii dadkii oo dhan yacni ah, la yidhahan maaragta aqniyadii iyo faqiirkii iyo culimmadii iyo deriskii iyo waa in dadka yacni ikhtilaaf wujuuh iskhilaafsan iyo mustawiyaad iskhilaafsan waa in loo yeero qof faqiira iyo qof qaniya inta waa in loo yeelo kii mid maaragtaa ah, yani caalima mid jaahila mid derisa midaan dad sidaas isugu jira waa in meesha looga yeelo laakiin haddii la yidhahdo dadkan tirayaasha lagu khaas yeelo falaa tajibu alijaaba markaa in la ajiibaahi waxba waajib ma aha wa an yadcuwahu shaksiga haddana waa inuu u yeero filyowmi maalinta dhexdeeda waa inuu u yeero yoomkaasoo alawali ee ugu horeey haddii tusaale ahaan qofku uu doonayo saddex maalmood in welimada aroosku ay socoto saddex maalmood uu rabaa in wax la qalo oo wax la cuno oo meesha la joogo waxaa shardiga markii waajibka uu kugu noqonayo maalinta ugu horeeya inuu kuu yeero ama haddii maalintii labaad uu kuu yeero ama maalintii saddexaad uu kuu yeero falaa tajib alijaaba inaad ajiib tahay markaa waajibka uguma aha wa anlaa yucdara shaksiga loo yeerayana waa inaan loo cudur daarin bicudrin min acdaari اljumucati waاljamaaca cudurdaarka aanu ku soo marno jumcada iyo jamaacada looga tegi jiray waa inuusan ku haysanin cudurdaarkaas ila cudurdaar baran waxaan soo marnay jumcada iyo jamaacadaba lagugu cudurdaari jiray oo jumcada iyo jamaacada aad uga tegi jirta maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa roob yani inuu da-ayo oo dharku ay kaa dhiiqoobeen oo adigu aada qoyeyso ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa inaad xanuunsan tahay waxaa ka mid ahaa qof xanuunsanaya inaad markaa la joogto ayaa acdaarta ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabsi maalkaaga iyo naftaada aad u baqayso ayaa ka mid ahaa waxyaalahaas aan soo marnay hadday meesha ka jiraan meesha arooska lagaga yeli meel cabsiya ay tahay oo naftaada iyo maalkaaga aad u baqayso ama xilli roob uu ku soo aaday oo acdaarta yani sharciga ah ay kugu qumaan marka inaad ajiib tahay waajib ma aha alqasmu haadaa midkani axkaamu اlqasmi hadihi tani axkaamu اlqasmi qaybinta axkaamteedii weeye beyna zawjaati zawjaadka dhexdooda in wax loo qaybiyo ayuu u baab yahay halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli qofku haddii hal haweeney ka badan hadduu qabo tusaale ahaan labuu qabaa ama saddexuu qabaa ama afaruu qabaa qaabkii sharcigu uu ugu waajib yeelay inuu cadaaladda uu u sameeyo oo wax ugu qaybiyo alqasmu qasmigu huwa qasmigu alcadlu cadaalad samayn weeye bayna zawjaati zawjaadka dhexdoodii in cadaalad loo sameeyo qofku marba haddii uu haweeney ka badan uu qabo laba iyo saddex iyo afar uu qabo waxaa waajib ku noqonaya si cadaalada inuu wax ugu qaybiyo qaybinta maxaa loola jeedaa waa annawba waa kalka yacni habeenkii haweeney walba habeenkeeda xaqeeda waa inuu guriga aado sawaaءun kaanad mariida aw saxiixa ama ha xanuunsato ama ha caafimaad qabto ilaa iyadoo inay fasaxdo mooye iyado inay fasaxdo mooye maalin caawa middani waa xanuunsan tahayo taasaa ii caafimaad qabtoon aadi xaaraan wey taas nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi man kaanat lahu imra'ataani qofkii laba haweeney qaba famaala ilaa axadihimaa labadaa haweeney mid ka midana xoogaa u janjeersada xaggeeda jaaءa yowma alqiyaamati wa shiquhu maa'ilun maalinta qiyaamaha wuxuu yimaadaa isagoo dhinac u qallooca ayaa qabriga laga soo saara dhinac dhinac isagoo u qallooca ayaa qabriga laga soo saaraa hu nabigu salى اllahu alيه wasalam kayfiye dulli iyo ihaana ay ku jirto ayuu ilaahay hortiisa la soo hor istaagay walidaalika waxaa weeye qofku ninku horta ma simi karo yani maxabada qalbiga maxabada qalbiga dabiicada basharka waxaa ka mid a haweenka uu qabo mid uun xoogaa in qalbigu uu jeclaanayo daruuriyaadka bini aadamka dabiicaday ka midta laakiin waxyaalaha daahirka ah ee muuqda inaad u sintahay waajib waa meesha ilaahay jala jalaaluhu uu leeyahay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayl fatadaruuha kalmucallaqa ilahi jala jalaaluhu wuxuu leeyahy walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaa inaad dumarka cadaalad u samaysaan awood ma lihidin midda la leeyahay awood ma lihidin maxaa loola jeedaa almaxabatu fi اlqalbi waa maxabada qalbiga lama xakamayn karo ilaah xakamayn karo falaa tamiluu kula almay fatadaruuha kalmucallaqa ilahi jala jalaalu wuxuu leeya laakiin dhinac ha wada leexanina oo haweeneydii kare aad ka tagtaan iyadoo mucallaqa cirka iyo dhulka meesha yani u dhexaysa laga soo laalaadiyo cirkiina aan jirin dhulkiina aan jirin yani laa hiya musawaja walaa ayima haweeney nin qabana ma aha oo ninkii cadaalad uu u samaynayo haweeney garoob ahoo nin cadaalad u samaynaya raadsanaysana ma aha meel dhexay ka laalaadaa saa ha ka dhignina dumarkaygu ilaahi jala jalaaluh xukmu اlqasmi haadaa midkani xukmu اlqasmi qaybinta xukunkeedii xukmu اlqasmi qaybinta xukunkeeda beyna zawjaati zawjaadka dhexdoodii loo qaybiyo alwujuubu waa waajib calىa zawji nin dushiisuu waajib ku yahay ninkaasoo baata seexday cinda bacdihinna zawjaadkaas qaarkood qaarkaas agtiisa seexday maca taswiyati simiddii micigeeda ayuu waajib yahay beynahunna dhexdoodii in loo simo inista weyna haddii haweenka uu qabo ay siman yihiin xuriyatan min xuriya xagga xurnimada hadday ku siman yihiin wariqan min riqin xagga addoonnimadana ay ku siman yihiin wa ilaa haddii mid xora iyo mid addoona labadaa hadduu qabo fayajcalu ninku lilxurati gabadha xuradaa waa u yeeli xuradaasoo alkhaalisati ee saafiga ah midlay maa shay laba jibaarkiis ayuu u yeeli shaygaasoo liman haweenay u sugnaaday haweentaasoo fiiha haweenta dhexdeeda riqun addoonnimo ay ku sugan tahay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala xaasaska dhexdooda in loo qaybiyo alwujuubu waa waajib qasmigaas waa waajib sharciya calaa zawji nin ayuuna waajib ku yahay ninkaasoo baata seexday cinda bacdihinna qaarkood agtooda seexday marba haddii haweenkii aad qabtay mid ka mida aad habeenba la seexatay habeenka kale maxaa waajibku waa tan kale haddana aad la seexatid laakiin haweeney haddii aada guursato hal mar laguu wada nikaaxiyo tusaale ahaan laba gabdhood hal mar laguu nikaaxiyo tanna lama jiifan tanna lama jiifan masjidkaad iska soo seexatay habeenkaa masjidka waa seexan kartaa habeenka ku xiga masjidka waa kan ku xiga masjidka waa seexan kartaa laakiin maalintaad bilowda maxaa waajibku u noqonaya nowbadii noobadii inay socoto markaa waajib maalintii aad mid uun la seexato oo mid gurigeeda aad aadid maalintaas waxaa waajiba midda kalena midda kalena aad aadid gurigeeda waajiba marka saasuu ula jeedaa sheekhu markuu ku leeyahay zawjin ninkaasoo baatas baryey oo seexday cinda bacdihin haweenkii qaarkood agtooda haddaad la seexatay tii kalena aad gurigeedii waajib laakiin kulligood haddaadan wada aadin ka war masjid aad iska seexato waad leedahay waad leedahay marka maca taswiyati simidda micigeedii maca baynahunna eh, baynahunna haweenkii dhexdoodii loo simo ayuu waajib yahay qasmigu goormaa loo simi inista weyna haddii ay sinaadaan haweenku xuriyatan min xuriyatin xagga xurnimada iyo wariqan min riqin xagga addoonnimada hadday ku siman yihiin yacni kulligood waa wada addoommo ama kulligood waa wada xor hadday sidaa u siman yihiin waa waajib si cadaalada marka in loogu qoonteeyo wa ilaa haddii kale ma sina mid addoonaha ku jirta waa xilligii hore addoommadu ay jiri jireen xilligan hadda addoommo ma jiraane xilligii hore kutubta la qoraya waxaa jiray gabdho ama niman addoommaha jiri jiray fa yajcalu lilxurati gabadha xurradaa wuxuu u yeeli xuradaasoo alkhaalisata ee saafiga midlay maa haweeney labalaabkeedu u yeeli haweeney midlay maa shay labalaabkiis ayuu u yeeli shaygaasoo liman haweeney u sugnaan haweeneydaasoo fiiha haweenta dhexdeeda riqun addoonnimo ay ku suganta haddii laakiin midna ay addoon tahay midna ay xor tahay see yeeli middan xuradaa um wuxuu la seexanaa laba habeen tanna hal habeen saasuu ku wadi waa soo laabana haddana xuradii laba habeen taasna hal habeenay leedahay waa milayn wey markaas milayn uga seexan annushuusu haadihii tani axkaamu nushuusi waa nushuuska iyo khilaafka axkaamtiisii wey nushuuska asal ahaan waa irtifaac haadihi tani axkaamu nushuusi kor axkaamteedii wey halkan sheekh wuxuu uga hadli haweeneydii haddii ninkii daacadiisii ay ka kor noqoto oy addeeci weyso xukunku muxuu noqon xukunku muxuu noqon haddii daacadiisii ay ka sara marto oo daacadiisii ay ka baxdo xukunku muxuu noqon annushuusu nushuusku luqatan min luqatin xagga luqada alirtifaacu kor noqoshow wa sharcan min sharcin xagga sharcigana khuruuju zawjati zawjada bixitaankeedii way can daacati zawji ninka daacadiisii ay isaga baxdo bilirtifaaci bisabab ilirtifaac kor noqosho sababtiis ay daacadii ninka isaga baxdo can adaa'i alxaqi xaqa gudashadiisiina ay markaa ay ka baxday xaqaasoo alwaajibi lahu ninka u waajibay calayhaa islaanta dusheedana ugu waajibay oo min daacatihi ninka adeecidiisii ah wa mucaasharatihi ninka la dhaqmiddiisii ah bilmacruuf shay wanaaggiisa la yaqaan ay ninka kula dhaqanta ah wa tasliimi nafsihaa nafteeda u dhiibiddeedii ah lahu ninka ay nafteedii ay u dhiibto wa mulaasamati lmaskani guriga laasimidiisii ah oo idan la-aan aysan ku bixin arrimahaas mid ka mid ahay diidday naashiso wey marka arrimaha mid ka mid ah hadday diidday sharciyan haweeneydaas waxaa la yidhaha naashiso wa sharcan min sharcin xagga sharciga nushuuska waxaa la yidhaha khuruuju zawjati waa islaanta bixiddeedii can daacati zawji ninka daacadiisii ay isaga baxday bilirtifaac bisababi ilirtifaac kornoqosho noqosho sababteedana ay uga baxday can cadaa'i ilxaqi ay ka kor noqotay xaqa gudashadiisii xaqii gudashadiisii ka kibirtay oo ay ka baxday xaqaasoo alwaajibi lahu ninka ugu waajibay calayha sawjada dusheeda ugu waajibay oo muxuu yahay xaqaas min daacatihi ninka addeeciddiisii ah ninkii inay addeecdo oo waxyaalihii wanaagga ah ay ku addeecdo ayay diiday oo ay ka baxday wa mucaasharatihi ninka la dhaqmidiisii ah bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaan inay kula dhaqanto ay uga baxday xuquuqdiisii ninka maxaa la amray inay wanaag kula dhaqanto wanaag kula dhaqmaysee waxay keentay alcubuus bacda dalaaqati alweji weji kadood markuu la hadlaba wejigay u kadoodeen bacda dalaaqati alwejhi gabar wejigeedu furfuran yahay oo hadal wanaagsan ninka kusoo dhoweynaysa ay ahayd markuu la hadlaba wejigay u kadooda waxna ka yeeli mayso waxay ka yeelayso wa tasliimi nafsihaa nafteedii dhiibiddeedii ah lahu ninkii inay nafteeda u dhiibto ah ayay ka saro martay markii wadi iyo tadibnafsi waxaa loola jeedaa jimaac iyo isticmaal iyo caawa hadduu u baahdo waa ka diidaysa wax ay ka yeelayso maa wamulaasamati lmaskani guriga laasimidiisii ah gurigii wuxuu yidhi markaad baxayso ood meel aadayso aan isla tashanno oo iga fasax qaado taladaada kuma jiray tir taladaada kuma jira anugu meeshii maskaxdeyda maalinta igu soo dhacdo aan albaabkaa ka bixi albaabkaas saacaddii iyo maalintii habeenkii ugu soo dhacdo ayaan albaabkaas ka bixiyi tiri eber ilaahay jala jalaaluhu muxuu leeyahay waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlأuulى dumarka ilahay wuxuu leeyahy guryihiina ku sugnaada walaa tabarajna ha banbixinina tabaruja aljaahiliyati اlأuulى gabdhihii horeo jaahiliyadaa siday u banbixi jireen oo iyagoo qaawan iyo idan la-aan iyo iska bixi jireen jaahiliyadii oo kale ha u dhaqminina jaahiliyada waxay ahayd wax guriga saydareeyo inaysan jirin oo haweeneydu waktigay rabtay iska bixi jirtay waktigay rabto ayay iska bixi jirta iyadoon la is asturayni marka waxaa weye marba haddii ninkii yacni taladiiba ay diiday oo xilligan rabaan bixi ay leedahay islaantaasi sharciyan naashiso xukmu nushuusi haadaa midkani xukmu nushuusi naashisnimada xukunkiisii wey halkan sheekh wuxuu ka gudageli haddii islaantii waxyaalihii aan soo sheegnay ay samayso oo gurigii idan la-aan ay ka baxayso oo caawa markuu xaajo iyo dan uu ka yeesho dantii aysan yeelaynin maxaa dhacaya xukunkeedu muxuu noqon xukmu nushuusi naajisnimada xukunkeedii aلtaxriimu xaaraam yeelidu horta sharciga islaamku xaaraamay ku dhacday islaamtu marba hadday naajiso tahay xaaraan wey walidaalika iyadoo arrimahan nushuuska iyo naajisnimada iyadoo ku jirta hadday safarto laa taksuru salaad salaaddii ma gaabin karto an waa xaaraanay ku jirto kharajan can daacati zawj ninka daacadiisii ka baxday salaaddii xataa ma soo gaabin karto islaantaa marka xaaraanay ku dhex jirta wa isqaadu lqasmi qaybintii riditaankeediiw qaybintiina waa laga ridi qaybintii islaamaha kale la wareejinayo marba habeen yani gurigeeda la tegayo qoondadaas waa ka dhacday iyaduna waa laga boodi habeenkeeda waa laga boodi iyada ilaa iyadaa boodidda samaysay iyaduna iyada xuquuqda ka boodday xuquuqdii lagu waajib yeelay sharciyan ayadaa ka booday qasmi ma yeelanayso marka saantaas wالnafaqati wa isqaadu nafaqati nafaqada riditaankeedii iyo wa tawaabicihaa tawaabic nafaqa nafaqada waxyaalihii raacayay in ayadana laga riday biilna male nafaqada waxaa loola jeedaa waa biilka biilna ma yeelanayso marba haddii xaggee u socotaa iyo xaggee aadiba laga waayey kaalana laga waayey nafaqo ma laha axkaamta ka laasimaysa yaعni نushuuska waxaa ka mida bil inaysan ninkii ku yeelanayn tawaabicu نفقة maxaa loola jeedaa waa lebiskii dharkii loo iibinayo dharkii loo iibinayey gurigii ijaarka iyada laga bixinayey waxaasoo dhan waajib kuma noqonaya ninkii marba haddii naashise ay noqotay alkhulcu haadihi tani axkaamu اlkhulci tani waa khuluca isfurashada axkaamtiisi khuluca aliftidaa waa haweeneydu inay isfurato oo ninkii ay iska furato halkan sheekh wuxuu uga hadlay khuluca iyo axkaamta uu iska leeyahay khuluca ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye xigmooyinka tashriica oo loo jideeyey waxaa ka mid a haweenaydii haddii ninkii ay dhibsato ninkiina uu diido inuu furo oo si majaan ah oo bilaasha uu u furo xiilo kalaa sharcigu uu u baneeyo inay tidhaaho lacagan ku siine iska kayfur oo dalaaqa ay ka iibsato maadaama dhaqankiisiina ay markaa ay diidan tahay ninkiina si majaanow bilaasha inuu u furo uu diiday waxay xaq u leedahay inay ka codsato tidhaaho ifur lacagan ku siin haddii islaantaa markaa dalaaqii ninku uu ka iibsaday oo sidan sharciga ahe soo socota uu uga iibsado haweenaydaasi ninkaasi waa ka baa-intay dibna uma soo rajciyeysan karo oo ma dhigi karo xataa haddii hal dalqa uu ku khulcay hal dalqo hadduu ku khulcay oo yidhi hal dalqan kun doolar yacni kuugu furay uu yidhaaho rajacd ma dhihi karo ma soo rajciyeysan karo aabaa-inow waa ka baahintay ilaa nikaax iyo jadiid iyo howl cusub iyo weli iyo markhaati iyo howl cusub in dib loo soo bilaabo mooye waa soo rajiciyeysanao cidday ku jirtaa hal dalaaqaan ku furay iyo ma jirto ma soo rajiciyeysan karo oo waxyaalaha khulucu uu uga bedelan yahay dalaaqa dalaaqa waxyaalaha uga bedelan yahay alkhulcu khulcigu luqatan min luqatin xagga luqada mushtaqun waxaa laga dhambashay min alkhalci wa huwa khalcigu annascu waa siibid wixii la siibaa waxaa la yidhaha khalci wa sharcan min sharcin xagga sharcigana furqatun kala tagu biciwadin ciwad kala bedel qaadasho in lagu kala tegay waxbaa la kala bedel qaatay iyaduna madaxeedii xor u noqday oo dalaaqii lagu furay asna lacagu qaatay iyadana madaxeedii xor u noqday waxbaa la kala iibsaday wa sharcan min sharcin xagga sharciga furqatun kala tegid wey biciwadin lagu kala tago bedel qaadasho ciwadkaasoo maqsuudin ee loo qasdo oo bani aadamku ay u qasdaan ciwadkaasoo raajicin u laabanaya lijihati zawjin ninka jihadiisii u laabanaya ninka jihadiisii u laabanaya maxaa loola jeedaa waa in lacagta isaga la siinayo ninka lacagta in isaga la siinayo oo isagu uu ku nafcinayo laakiin hadday tidhaaho yacni hal dalqo hal dalqo igu fur kunan ku siinayo kunkana kunkan ku siin maayo hal dalqa igu fur kunna waxaan siinaa hebel adigaan ku siinaa maaha khulucaas ma ansaxayo khulucna lama yihah waxaas waxaa shardiga ciwadku inuu yahay raajic lijihati zawj ninka jihadiisa inuu laabanayo laakiin haddii tidhaaho yani hal dalaaqo kun dolaran hebel siine hal dalaaqo igu fur maba ansaxayo khulucna ma aha waxaas waxaa kaloo shardiga ciwadka maqsuud inuu yahay ciwadka ay bixinayso iyo waxa ay bixinayso maqsuud inuu yahay maqsuud la yidhi maxaa baxay wax sharciguba uusan maqsuudba ku tilmaamin ka demin dhiig iyo waxyaalo lamida isku khulucday wax bini aadam oo hadda dan ka yeelanaya aysan jirin dhiig iyo waxyaalo aan sharcigu uusan qasad saxiixa uusan ku tilmaamin ayay isku khulucday ma ansaxayo arkaanu اlkhulci haadihi tani arkaanu اlkhulci waa khulaca tiirarkiisii arkaanu اlkhulci khulaca tiirarkiisu khamsatun shan multasimun qof wax isku laasim yeelay qofka wax isku laasim yeelaya waa kuma الزawja waa islaantii dhehaysa haddaad ifurto kun dollaran ku siin islaantii dhehaysa waa zawjadii multasim waxaa kaloo noqon kara multasimka ow axaddu aqaaribihaa ow axaddu aqaaribihaa ama zawjada qaraabadeedii mid ka mida ah. aabbaheed oo kale adeerkeed oo kalea wuxuu leeyahay war islaantan iska fur kun dollara lagu siin saasuu marka ku furahay marka siiqat اlkhulci waxay ka iman kartaa axaddu aqaaribihaa waxaa kaloo multasim noqon kara zawjada nafteeda zawjada nafteedna yani waxbay isku waajib yeeli kartaa waxay le lacagtaasaan kusinay fur wa budcun budcigiiu budci maxaa loola jeedaa yani an takuuna manfacatu lbudci lizawj islaanta uu khulcayo waa inuu horta budcigeeda isticmaali karo sharciyan maxaa baxay waxaa baxay azawja albaa'ina haweeneydii hadda ka hor ka baa'intay oo dalaaqeediiba uusan gacanta ugu jirin laa yasixu khulcuhaa la khulceed ma ansaxayo maxaa yeele budcigeediiba kuma nafcin karti mar haddaadan yani haween ahaan u isticmaali karin wadan budcigeedii ku nafcin karin khulceedana ma ansaxayo n gacantaada kuguma jirto maxaa ka mid a ah azawja albaa'ina haweeney hadda ka hor saddex dalaaqa aad ku furta saddex dalaaqaad ku furta maxaa laga khulcin khulci maqsuudka laga lahaa iyadaaba haysataba waxay raadinaysa waba haysataas marka budciga manfacadiisa inuu iska leeyahay zawjku waa shar waa rugni rugni wa ciwadun bedel qaadashana waa rugni waxaa kaloo shardiga ah ciwad in la bixiyo wuxuu doonaba ha noqdo ciwadka ama lacag ha noqdo ama boos ninka lagu qorayo ha noqdo hanti la siinayo ha noqdo wa siiqatun siiqaduna waxaa weye waa hadalkii dhex marayay haweeneyda iyo ninkii iyo wa zawjka zawjka waa ninkii wax furayay shardu lmultasimi hada midkeen qofka wax isku laasim yeelaya shardigiisi wey multasimka waxaanu nidhi waa azawja ow axadu aqaaribihaa zawjadana way noqon kartaa waxaa kaloo noqon karaa qaraabadeedii mid ka mida ah. qofka lacagta bixinaya shardulmultazimi qofka wax isku laasim yeelaya shardigiisa idlaaqu tasarufi tasarufka sii deyntiisii wey tasarufkaasoo almaaliyi ee maalka loo nisbeeyey waxaa shardiga qofka dhahaya anaa lacagta bixinaya ama zawjadii ha noqdo ama axadu aqaaribiha ha noqdee idlaaqu tasaruf qof sharcigu uu xayiraad tasarufkiisa hantida uu ku soo rogay waa inuusan qofku ahayn maxaa baxay haddii maxjuuru calayhiga aanu soo marnay haweeneyda ay tahay waaba haweeney maxjuuru calayhi oo safiiha ah oo sharcigu uusan u ogolayn xataa hantideedii inay ku tasarufto haweeneydaasoo kale khuluceedu ma ansaxayo khuluceedu ma ansaxayo haddii lacalla ay iskhulucdo oo la yidhaaho kun dollaran ku siine ifur uu yidhaaho sidaas uu ku furana islaantaas dalaaqeedu wuxuu noqonaa dalaaq rajciya wuu soo ceshan karaa wayalqu dikrulmaal maalka ay sheegtana waa bilaash la maal naag bixin karta malan ma tasarufi karto dalaaqeedi lacalla hadduu furana dalaaqeedu wuxuu noqonaa dalaaq rajciya waa soo ceshan karaa maalka ay sheegayso waxbaan bixin aan leedahana maal ma bixin karto waa maxjuuru calayhi ma ansaxayo maalkaasi shardulbudci haadaa midkani shardulbudci budciga shardigiisi wey budcigu arkaantuu noogu jira arkaantuu ku jira shardulbudci budciga shardigiisa milku zawji zawjka milkigiisi weeye lahu budciga uu milkinayo haweeneydan khulceedu uu ansaxayoo la khulci karo waxaa shardi ah haweeney ninku budcigeeda uu isticmaali karo inay tahay maxaa baxay haddii haweeneydu baa-inaba aheedo hadda ka hor ay ka baa-intay oo dalaaq iyo keyrkiisay uga baa-intay khulceedu ma ansaxayo leanno budcigeeduba ma isticmaali karo shuruudulciwad haadihi tani shuruud اlciwad ciwadka waxa la kala bedel qaadanayo shuruudihiisii wey ciwadka waxaa loola jeedaa waa hantida ay bixinayso islaanta oo dalaaqa ay ku iibsanayso hantida ay bixinayso hantidaa shuruudiha shuruudulciwadi ciwadka shuruudihiisii arbacatun afar wey kownuhu kownulciwadi ciwadka ahaanshidiisa way maqsuudan wax loo qasdo waa inuu yahay ciwadka islaantu leedahay ninka waa ku siina ifur wax bini aadamku uu u qasto waa inuu yahay maxaa baxay alkhulcu bidamin wa naxwihi dhiig iyo wax lamidahan ku siin hadday tiraado ma ansaxayo khuluc ahaan uma ansaxayo dalaaqa hadduu furana muxuu noqonaa adalaaqu rajciyu ma soo ceshan karaa lanna khuluc ma noqonayo waxaas dalaaqu rajciyu noqon hadduu furana wa kownuhu ahaanshadiisa way kownulciwadi ciwadka ahaanshadiisana waa shardi macluuman mid la og yahay waa inuu noqo maxaa kaloo shardiga ciwadku inuu macluum yahay hadday tidhaaho hanti aan ku siin oo sidaas uu ku furo hantidiina ma sheegin boqol dolara laba boqol miya boos miya kitaab miya ma aysan sheegin hanti aan ku siin saasuu ku furay marka haddii wixii majhuul ay noqdaan dee markaas maba ansaxayba khuluc ahaan masalada uma ansaxayso hadduu saa ku furana wuxuu noqonaa yacni mahrulmathal haweeneyda waxa la siinay ilaa khuluci ma ansixin mahrulmathal ayaa la siinay wa ahaanshadiisa weeye ciwadka raajican mid laabanaya inuu noqdo lijihati zawj zawjka jihadiisa waa inuu u laabanayo zawjka jihadiisa in la yidhi maxaa baxay haddii tidhaaho lacagtan hebelan siin ifur lacagtan hebelan siin de maba ansaxayba khulacaas khulac ansaxay maa wa kownulciwadi ciwadka ahaanshadiisa wey maqduuran mid la awoodo uu yahay calaa tasalumihi qaadashadiisa in la awoodana waa shardi waxaa kaloo shardiga ciwadka ay leedahay waan ku siinaa wuxuu ninku gacanta ku qaadan karo waa inuu yahy hadday tidhaaho ratigii iga lumay bil ka hor kaas qaade ifur ma ansaxay taas ratigii iga lumay si hadduu yidhaaho tasalumka awood uma lahan inay dhiibto isaguna awood uma lahan inuu qaato ma ansaxayo kaas shardu siiqati اlkhulci haadaa midkani shardu siiqati اlkhulci siiqada khuluca shardigiisi wey shardu siiqati اlkhulci khuluca siiqadiisa siiqadaa shardigeedii shardu siiqati اlbeyci ka shardi siiqati اlbeyc siiqadii beeca shuruudaheedii oo kale wey shuruudihii qabuulkii iyo iijaabkii aan u soo shardinay beeci ayaa halkan imanaya ilaa cadama takhalluli اlkalaami hadalka kala dhexgalkiisa la-aantiis maahane hadalkaasoo alyasiiri ee yaray hadal yar haddii uu kala dhex galo beyna alqabuuli waاliijaab beeca hadduu kala dhex galo fainahu kaana yaduru lbeyc beeca waa dhibi jira haddii hadal yar uu kala dhex galo beyna alqabuuli waاliijaab fii baabi اlbeyc yaduru baabulbeyc waa dhibi jiray ama fii baabi khulci fainahu laa yaduru alkalaamu اlyasiir baabulkhulc haddii la joogo hadal yaroo kala dhex gala dhib ma keenayo haweeneydii waxay tihi igu fur hal kun kun dollar igu fur saddex dalaaqo markaasuu yihi dallaqtuki ثalaaثa bialfi dollar saddex dalaaqaan kugu furay kun dollar markuu saa dhahayey oo siiqadii markay tiri kun dollar saddex dalaaqo igu fur wax yaray yani hadala uu ka hormariyey intuusan u jawaabin wax yaruu hormariyey kabacdi wuxuu yihi dallaqtuki ثalaaثa bialfin waa saxiix hadalka yaroo soo dhex galana dhib ma laha fii baabi اlkhulci baabilkhulci haddii la joogo dhib ma laha shardu zawji haadaa midkani shardu zawji waa ninka shardigiisi ninka khulciisu uu ansaxayo wax qulci kara shuruudihiisii shardu zawji zawjka shardigiisii kownuhu zawjka ahaanshadiisa wey miman duul uu ka mid yahay duulkaasoo yasixu dalaaquhu furinkiisu uu ansaxayo waxaa shardiya nin horta dalaaqiisu ansixi karo waa inuu yahay maxaa baxay saqiirkii khulciisu ma ansaxay laannu saqiir wax kama furmaan majnuunkii majnuun waxba kama furmaan mukrahii kii la qasbay dalaaqiisu ma ansixi jirin khulciisuna ma ansaxay nin walba oo furiinkiisu uusan ansaxayn khulciisuna ma ansaxayo suuraة اlkhulci haadihi tani suuraة اlkhulci tani waa khulca muuqaalkiisi qaabka wax loo khulco suuraة اlkhulci khulca suuradiisii an yaquula zaydun lisawjatihi zayd waa inuu zawjadiisa iyo xaaskiisa ku yihaah dallaqtuki bialfi dinaari kun dinaar ayaan kugu furay ma aqbashay kunkaas maysiine an kugu furay fataquula lahu iyaduna ay ninkii ku tiraa qabiltu waa aqbalay saas khulc ow amase yaquula lahaa ama uu ku yidhaaho haweenaydii mataa waktigii daminti li adiga aada ii damaanto alfa dinaarin kun dinaar markaad ii damaano qaado fa anti daaliqu waa khuluc mucallaqa kan shardigii ku xiray khuluc mucallaqu mataa daminti mataa waktigii daminti li aniga aad ii damaanto alfa dinaarin kun dinaar waktigii aad ii damaanto faanti daaliq markaasaad furanta fataquulu lahu markaasi ninkii waxay ku leedahay damintu laka alfa dinaar kun dinaaran kuu damaano bs khuluc marka waa dhici saasuu ku ansix allah subxaana wa taala